ب العالمين وصل اله وsلم على نبيina mحمد وعlى آله وصaحبه أجمعين amا bعd bab الشhفcة شhufcadii ayuu baabu yahay الشhufcaة maأkuudaة min الشhafci waxaa laga soo qaatay شhafciga shafcigana waxaa la yidhaahdaa azawju yacni lamaanin laba shay oo laysku lamaaniyo ayaa la yidhaahdaa waa did lwatri waay yacni witirka ama kisiga waxaan idhaahno lidkiisa waay taasi waa xagga luqada ama xagga sharciga shufcada waxaa la yidhaahdaa waa xaq uu yeelanayo labada ruux ee wax isugu jiraan midkood uu yeelanayo kii kalena uu ku yeelanayo xaqaasoo ah haddii uu labadii wax isugu jireen ee shirkada ahaa midkood uu damco inuu qeybtiisii iibiyo waxaa mudnaanta koobaad leh ruuxii shirkada la ahaa waxaa mudnaanta koowaad leh inuu qeybtiisa ama saamigiisa gato oo uu la wareego oo qiimaha sicirka suuqa uu ku iibsado waxaa xaq iyo mudnaanta koobaad iska leh ruuxii shariikiisa ee wax kala dhexeeye ilaa isagu uu fasaxo oo uu faraha kala baxo idmana xaqaasi ma dhaafi karo haddii intuu ka tilaabsado uu cid kale ka iibiyana xaq wuxuu u yeelanayaa inuu u celiyo wixii uu siistay shirkadiina wixii uu ka soo ceshado xaqaasa la yidhahda xaqu shufca waxaa laga keenay ruuxan shariigga ah wuxuu isku darsanayaa isku lamaansanayaa qaybtiisa iyo qaybtii shariigiisa labadaasu isku darsanaya marka waa xaq oo a ah guri baa naga dhexeeya shirkad baa naga dhexaysa qaybtaa baa rabtaa inaad gaddo ilaa aad isoo ogeysiiso oon anigu ku fasaxo ma gadi karti anaa u xaq leh oo shariigaagii ah markaan aniga aad isoo ogeysiiso haddii aan kaa iibsado sicirka suuqa kaaga gatana khayr haddii aan ku fasaxana markaa kadib baad gadan kartaa haddii aad iga tilaabsatood markaa iska iibsatood cid kale ka gadato ciddaa kale inaan meesha ka saaro wixiina ka soo ceshado wixiisiina u celiyo waan xaq u yeelanaya taasaa la yidhaahdaa ashufca waxaana loo jideeyey asal ahaan oo cilladu ay tahay lidafci darar in dhibka laga reebo dadka labada ruuxee shirkada ama dhulku ka dhaxeeyo ama beertu ka dhaxayso ama shirkadu ka dhaxayso midka meesha ka baxayo la geray ka kale marka waxaa la doonayaa inuusan dhib usoo jiidin oo ruuxayna isfahmi karin ama berri isku rafaadi doonaan inuusan qoorta u gelinin asaga marka in mudnaanta la siiyo la yidhahdo wixii iibso haddii markaasi fasaxo iibsan waayo ruuxii marka xor weyaanu suuqu ka gadanaya xaqaasaa marka waxaa la yidhahdaa xaqu shufca xaqu shufca kaasaa la yidhahdaa ayb can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadaa wuu xukumay rasuulullahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu xukumay bishufcati shufcadiibuu xukumay fii kulli maa shay kasta dhexdiisuu ku xukumay oo lam yuqsam aan la qaybinin shay kastoon kala qaybsanayn nebigu wuxuu ku xukumay ruuxa baxaya mooye kale inuu xaq u leeyahay shufco oo inuu la wareego qaybtii saaxiibkiiee iibsada fa idaa goortii waqacad ay dhacdo alxuduudu xadadyaalkii sohdimihii oo shaygii sida loo kala leeyahay la kala soohdimeeyo xuquuqdu kala cabaato oo wasurifat yani waxw la caddeeyo aluruqu jidadkiina la caddeeyo oo la bixiyo falaa shufcata xaqu shufca markaa ma jiro muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday surifatna waa la xarakayn karaa surifatna waa la xarakayn karaa surifat bimacnaa buyinat masaarifuha meelahay maraysay la caddeeyo muxuu ahaay surifad haddii la yidhaahdana oo surifad haddaa ladhaa dhiila oo shadka laga daayo waxay noqonaysaa khulisat wabaanat saasoo shayun sirfun waa shayga khaaliska ayb xadiisku marka wuxuu inoo faa xaqaa shufcadu inuu nebigu ku xukumay sal lla alay wasalam shay kastoon la qaybinin shay kastoon la qaybinin macnaheedu waa shayga aan dadkii ayna kala qaybsanin haddii dhulkii la kala qaybsado ama muxuu ahay beertii la kala qaybsado ama wixii dadka isugu jira la kala qaybsado lagu kala baxo oo la kala socdo markaasi oo wax isugu jiraba uusan jirin markaasi de wax weeyaan shufca ah ma jirto laakiin shayga waa inaan la qaybinin oo uu isku jiro haddii la qaybiyo mid walba qeybtiisii gooni ula go-o wax ka dhexeeya uusan jirin markaasi dararba ma jiraba sida qaalibka ah, wax dhiboo ka soo gaadhaya kan ma jiro ka kale inuu qaybtiisa cidu doono ka gato dhibkiibaa meesha ka baxaya dhibku wuxuu imaanayaa markii dadkani wax isugu jiraan markaasay shareecadu imaanaysaa lidafci darar in loo jideeyo xukunkan lianna shareecada qawaaciddeeda waxaa ka mid ah addararu yuzaal wixii dhib ah intuusan imaaninna yudfac hadduu dhacana yurfac aw yuzaal dhibku markuu dhaco shareecadu waxay ku shaqaynaysaa in dhibkaa meesha laga saaro la zuuliyo intuusan weli dacinna in la dafciyo la reebo laga celiyo dadka marka lidafci darar baa loo jideeyey xaqu shufca oo shareecadu ay u jidaysa man haddii marka ay xuduuddu iyo sohdimuhu kala cadaadaan oo beertii iyo dhulkii iyo muxuu ahaaye gurigii iyo sohdimuhu kala cad yihiin jidadkiina la bixiyo oo mid walba jidkiisu uu gooni yahay markaasi shufca ma jirto maxaa yeelay dararka markaa la fili karaa wuxuu yahay mid naadir ah dararka naadirka ana sidiisaba shareecadu axkaam kuma xidho annaadir laa xukma lahu axkaamta shareecadu waxay ku xidhaa wixii haalib ah ee si badan u dhici kara laakiin waxyaalaha naadirka ah cibro saasa lama siiyo xadiidku wuxuu faaiideynaya marka hubuut shufca fii jamiici ashyaa xadiidka qeybkiisa fii kulli maa lam yuqsam cumuumka waxaa laga faa'iidaysan xaqu shufca inuu ku sugan yahay shay kastoo dadka ka dhexeeya ama xayawaan ha noqdo ama shay mood oo noolayn ha noqdo ama dhul ha noqdo ama qeyrkii ha noqdo fii kulli maa lam yuqsam cumuumkeeda waxaa laga faa'iidaysan shufcadu fii kulli shay oo la wadaagaba inay gelayso sidaasi waxaa qaba alimaamu maalik iyo abu xaniif iyo asxaabkiisaa qaba inay shufcadu shay kasta gasho oo shirkadahan ama dhul shirkaha lagu ahaado ama muxuu ahay ganacsi shirkaha lagu ahaado ama xoolo shirkaha lagu ahaado wax kasta oo shirko lagu yahay inay xaqu shufca gelayso ayuu xadiiska cumuumkiisu faa'iideynaya fii kulli maa lam yuqsam waana madhabka maalik iyo abu xaniifa waana sida sawaabkaa jidadka haddii la bixiyo oo xuduudiyo sohodimaha ay dhacaan oy xasilaan falaa shufca waxaa deliishaday culimada yidhi wax isku dhex jira mooye wax kala saaran sida derisnimada oo kale derisnimada xaqu shufca kuma sugnaato oo labada ruuxee deriska ah, mid hadduu gurigiisa iibinayo ama booskiisa iibinayo ama beertiisa iibinayo derisna ay yihiin kan kale deriska ah dadkii kale iibsan lahaa kama mudna kamana xaqleh kama xaq lahaa lanna marka khilqa ma jirto wax isuguma dhex jiraan sidaa culimada tidhi ayaa xadiidka qaybtiisan daliishado faida waqacat ilxuquuqu alxuduudu dheh wasurifat iuruqu falaa shufca halkaasay daliishadeen ayb waana jumhuurta waay maalik shaafici awsaaci axmed isxaaq iyo keyrkood baa qaba waana lagu khilaafi doonaayo waxaa khilaafsan abu xaniife iyo hawri iyo ibn abi layla iyo qolyalaa khilaafsano deriskuna inuu xaqaa yeelan doono walow markaasi yayna shirkaba ahaan laakiin derisnimaduna inuu xaqaasi ka laasimayo bay qabaan axaadiista soo socdayna deliishan doonaan xadiikanna jawaabay ka bixiya wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo fii riwaayati muslimin muslim riwaayadiisa waxaa ku sugan muslim riwaayadiisa waxaa ku sugan ashufcatu shufcadu xaqaasi shariigu uu yeelanayaaye fii kulli shirkin shay kastoo la wadaago ama wadaag kasta dhexdiisay ku sugantahay wadaag kasta dhexdiisay ahaatay ayb tii hore waxay ahayd fii kulli maa lam yuqsam soo ma riwaayada musliminka waxa weeyaan fii kulli shirkin ay ishtiraak waay wadaagis kasta oo dadku wax wadaagaan oo shirko ku yihiin ayay shufcadu ku sugan tahay fii ardin dhul dhexdii dhul la wadaago aw amase rabcin ama guri la wadaago aw amase xaa'iqin ama beer la wadaago laa yasluxu ma haboona wa fii lafdin wuxuu ahaa laa yaxilu xalaal ma ah laa yasluxu iyo laa yaxilu waa laba lafdiyo isfasiraya waay yani xadiidkum laa yasluxu buu ku yimid waa kii lafdibuu ku yimid lafdina laa yaxullu wa fii lafdin laa yaxullu xalaal ma aha an yabiica inuu iibiyo shariigii inuu qeybtiisii iibiyo xalaal ma aha xataa yacrida ilaa uu bandhigo calaa shariikihi kii wax la wadaagahayay iyo shariigiisii ilaa uu u bandhigo ma bannaana inuu iibiyo dhammaystirka xadiidku waxa weeye fain abaa fa shariikuhu axaqu bihi xataa yuudinahu hadduu diido ka shariigiisay wax isugu jiraan ayaa u xaqnimo leh ilaa uu ka ogeysiiyo hadduu ogeysiiyo markaasi uu fasaxo markaasi waa iibsan karaa hadduusan ogeysiinin shariigiisaa u xaqle markaasi ma dhaafin kara waa ayb riwaayadan muslim marka waxoogaa faahfaahinay ku dartay faahfaahintaay ku dartay waxa weeye horta waxay camimtay iyaduna fii kulli shirkin wadaag kasta ama dhul ha ku saabsanaado ama mood ha ku saabsanaado ama xoola ha ku saabsanaado ama sharikadaha kale ganacsiga ha ku saabsanaado markaasay haddana sii faahfaahisay fii ardin aw rabcin aw xaa'id ardigu waa dhulka cumuum waaye rabcigana waxaa la yidhaahdaa sida mumulaqin iyo keyrka ay leeyihin alrabcu waalrabcatu labada waa la dhaha waxaa la yidhahdaa addaaru waalmaskan waa meesha la degan yahay manzilka guriga la degan yahay baa la yidhahdaa alrabcu alrabcatuna waa la yidhahdaa ayb xaaidkana waxaa la yidhaahdaa annaklu yaxuutu calayhi bijidaarin aw hayrihi yani beerta timirta ah markii derbi lagu wareejiyo ama shay kale lagu wareejiyo ayaa waxa la yhahdaa xaaid la dhaha xaaid markaasay noqota hadduusan derbi ku wareejisnayn xaaid lama yidhaah laakiin xaaid magacaa waxay qaadanaysaa markii derbi ku wareejisay marka dhul wadaag dadka dhexeeya ama guri ka dhexeeya ama beyr ka dhaxaysa ma habboona xalaalna ma aha inuu labadii isku lahaa mid ka mida qeybtiisii gado ilaa uu u bandhigo kii wax la lahaa ee shariigiisa ah hadduu u bandhigo markaasi uu fasaxo markaasuu xaq leey inuu gado oo suuqa geysto cid kale ka gado haddii kaleeto shariigiisa markaa cid walba ula xaqle macnaha ayb xadiidku marka wuxuu faa oo inoo faa'iideeyey haddii ayna labada ruux waxbaba ka dhaxayninba yacni biwajhin min alwujuuh haddayna shirkaba jirin oo wax isugu jirin xaqu shufca inuusan sugnaanayn oo ninka meeshaas kaa jiraaye yacni waxaad xaq ugu yeelanaysa ma jirto xaq ugu yeelanaysa fii kulli shirkin buu yidhi waxa waad keenayaaye waa ishtiraaggaa wey macnaha ayib marka waa inay wuxuu wadaagaan uxuun waa inay wadaagaan manaafic jid muxuu ahay ceel uxuun waa inay wadaagaan yacni ama shayga laf ahaantiisibay wadaagayaanoo shirko ku yihiin ama manaaficdii taabica u ahaydee raacsanayd bay qaar ka mida shirko ku yihiin oo de haddii shayga laftiisa manaaficda raacsani ruuxaydan isfahmaynin haddii lasoo geliyo dhib baa ka imaanaya ruuxii inuu ku dhibaatoodaa dhici karaysa way macnaha wa fii riwaayati waxaa ku sugan fii riwaayati axaawiyi axaawi riwaayadiisa waxaa ku sugan fii shari macaani aaahaar buu ku keenay waxaa ku sugan riwaayada axaawi qada nabiyu nebigu waa xukumay sal lay asalam bishufcati shufcadii ayuu xukumay fii kulli shayin shay walba dhexdiisuu ku xukumay fii kulli shayin cumuumkeedu waxay faa'iideeyin shay kasta inuu xaqu shufca ku sugan yahay laakiin axaadiista kalea qaydayo fii kulli shayin oo dadka ay shirko ku yihiin soma xadiiskii jaabir muxuu yihi fii kulli maa lam yuqsam waa qeyd waay cumuumkan waa khasisaya ama waa qeydaya ayb lafdiga muslimna wuxuu yihi ashufcatu fii kulli shirkin marka fii kulli shayintu calaa cumuumiha ma aha fii kulli shayin fiihi ishtiraak waay laabudda waa inuu jiro nooca ishtiraaga macnaha ama wadaaga waa inuu jiro warijaaluhu riwaayada taxaawi raggeedu iqaatun waa rag lagu kalsoon yahay ayb fatxilbaariga wuxuu ku yidhi xaafidku xadiidkaasi ama ariiqaasi taxaawi ama riwaayada taxaawi markuu ka hadlahay wuxuu yidhi isnaaduhu laa ba'sa biruwaatihi sanadkiisa ruwaadda ku sugani dhib male buu yii yani wax baas ama dhiba laguma sheegin taqriiban nooc taxsiina waay manaa wuu taxsiininaya ayb haddii marka ayna wax mid ka dhaxayninoo wax ay wadaagayaan uusan jirin markaasi shufca ma jirto lanna darar baa markaa oolin darar meesha laga saaro lala dagaalo ma jiro midda kale ruuxa marka la leeyahay eh, xoolahaagii hebel kuugu jiray inaad hebel ogeysiiso oo isagu ku fasaxa mooye adigu suuqa ma geysan kartid oo ciddaad doonta kama gadan kartid waxaa ku jira nooc isaga laftiisa darar ku aho xorriyaddiisii baa la qaydaya soma say xorriyadiisii baa la xidhaya xorriyadiisaa la xidhayaaye waa inuu jiro darar lagu zuulinayo hadduusan darar iyo dhib lagu zuulinayaba jirin in xorriyadiisa laga xidho oo la gacmo xidho yani markaasi waxa weyaan maqsad ku jira ma leh ayb xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyo kale waa xadiidka riwaayada muslim weye inaysan u bannaanayn shariiga ama midka labada ruux wax isugu jiraan midkood inuu qeybtiisa gabo ilaa uu saaxiibkii u bandhigo laa yaxilu waxayna faa inay xaaraam ka tahay he xaaraam ka tahay sidaana bacdu alculamaa baa ku tagay walow jamaahiirtoodu ay leeyihiin laa yaxilu baas xaaraamnimo lagama wade laakiin waa ta'kiidu lkaraaha karaahiye unbaa la xoojinayaa mooye taxriim maa laakiin daahirka xadiisku wuxuu faa inay xaaraamba ka tahay isagoon saaxiibkii la socoshiinin oo shariikiisa wargelinin oon u bandhigin inuu gado iska subgaystaba xaaraan baynu ka tahay laa yaxilu jumhuurtuna waxay qabaan haddii intuu iska tasarufo uu ka tillaabsado oo isagoon ogeysiinin oo u bandhigin suuqa geysto oo markaa gato shariiggu markaa xaq wuxuu u leeyahay inuu soo ceshado qaybtii muxuu ku soo ceshanayaa kan gatay lacagtuu bixiyey buu u celinayaa eeqaad siisatay uu kaa siiyey toban kun buu iga siiyey tobankaaki kun kun hoo ma diidi karo mana murmi karo waxna ma saaran karo war waan gatay hadda wax ii saar ma soconayso markii horeba dhac ahaa sooma nin iyo xaqiisa aragti baa ka dhaxaysa sooma xaqananaa iska lahaa ninkii kula soo aadayna waa khaldamay adiguna xaqdaraad ku iibsantay oo xoogaagaagii hoo banaanka mar saasman wuu soo ceshanayaa sagaas kale mana doodi kara nin kale waa caq shareecadu siisay ayb waxaa laga doodayaa haddii intuu shariigu u bandhigo shariigiisa kale uu yidhaahdo war qaybtaydii ama saamigaygii iib buu idan yahay iga gado oo uu markaa fasaxo yidha waa makaa gadanhaye ama lagu heshiin waayo ama yidhaahdo iibgeysa suuqgeysa oo markaa uu suuq geysto cid kale ka gado markuu idmay kadib hadduu isbedelo shaygiina la gadayba ma soo ceshan karaa taasay haddana ka doodayaan jumhuurtu waxay qabaan xataa isagoo fasaxay hadduu ra'yigiisu isbedelo xaqii waa sii yeelanayaa bay leeyihi oo intuu ka taba taguu soo ceshan karaa sidaasna culimadu ma qabo laakiin alimaam athawri iyo abu cudayd iyo riwaaya can axmed iyo daa'ifa ka mida culimmada xadiidka waxay qabaan mar hadduu idmo oo fasaxo ka dabatag dambe uma fura waana sida laga fahmayo mafhuumu shardiga xadiidka oo yani waxaweyan xataa yacrida calaa shariikihi waxaa laga fahmaya hadduu u bandhigo uu idmo inuu xaqiisii ka tanaasulay wabittaali ka dabatag inuusan lahayn midda kale mafsado weyn baa ka dhalan karto haddii la yidhaahdo waktigu rabuu ka daba tegi karaayo ka soo ceshan karaya inay cuquudu fasaqanto oyna sugnaaninba ayaa meeshaasi ka imaanayso oyna xadba yeelaninba wabitaali mar hadduu fasaxo ka dabatag inuusan lahayn saasaad moodaa muxuu ahaaye inay u dhowdahay oo ay raajix tahay wa can anas bni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi jaaru daari daarta deriskeeda ayaa axaqu u xaqnimo badan bidaari daarta daarta deriskeeda baa cid walba ka mudanoo uga xaqnimo leh daartaasi gabashadeeda iyo iibsigeeda raba waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa-i baa wariyey fi sunan kubra buu ku wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey walahu waxaa u sugnaaday buuhi xaafidku xadiidka cillatun cila u sugnaata buui xadiidka cilad buu leeyahay abu raafic aniga wii dambeysiiyey hadduu idiin soo hormariyey aniga waa ii dambeysiyey waa xadiis ku xiga ayb xadiidka abu raafic xadiidkan cilada uu ku sheegayo oo xaafidku uu leeyahay walahu cilla maxayda ciladaas xadiidka horta waxaa kaloo soo saaray taxaawi fii sharxi macaani alaahaar sidoo kale kutub baqdaadi fi taariihihi taariikhi baqdaad cilada uu xaafidku sheegaya waxa weeye ibn cabdilhaadi kadalika fi lmuxarar wuxuu leeya isagana walahu cila sidaa xaafidko kale isaguna kaga baxay cilada xadiidkuna waxa weye waa laisku khilaafsanya sanadkiisa iyo saxaabiga xadiidka iskale ma anas ba mise waa samura baa laisku khilaafsanya nasaa-i iyo ibn xibbaan iyo xadiidka waxay wariyeen isaga oo uu warinayo ninka la yidhahdo ciisa bnu yuunus saciid ibn abi cabuuba can qataada uu ka warinaya can anas ibni maalik waana tan hadda inoo qoran marka waa xadiiu qataada can anas saxaabiga xadiiska warinaya anas bay ka dhigeen waa la khilaafay abu daawuud iyo nasa'i fi lkubra iyo tirmidi iyo ahmed iyo tayaalisi iyo bayhaqi baa soo saaray xadiika waxay ku wariyeen can ariiqi qatada can ilxasan can samura marfuucan xadiiska marka waxay ka dhigeen xadiiu qataada can ilxasan ilbasri can samurata bni jundab qoladii horena maxay ka dhigeen xadiiu anas bay ka dhigeen sooma marka cilada ku jirtaay waxaa laisku khilaafsan yahay ariiqa xadiidku ma wuxuu ku aroorahayaa samura mise wuxuu ku aroorayaa anas soma labadaas ariiqo ciladaasaa marka ku jirta keebaa saxsan marka la yidhahdo labada ariiq alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu tasiixiyey ariiqa xasan can samura ariiqaasa saxa weyy ariiqa kaleetee anas maxfuud ma aha buu leeyahy qataada can anas maxfuud ma aha bule sida uu fi lcilal kubraa imaam tirmidi ku sheegay alimaam tirmidi sidoo kale wuxuu leeyahay asaxiixu cinda ahli lcilmi xadiiun xasan can samura culimada yani sida agtooda saxiixa ku ah xadiidku waa xadiiun xasan can samura ee xadiiu qataada can anas ma aha qolyaha ka dhiga xadiiu qataada can anas waa qaldan iisabuaaribu ku raacayaaaraadee xadiiku waa xadii xasan axiix sidaa waxaa isaguna maray alimaam daara quni imaam lcilal baa isaguna sidaa bukhaari iyo tirmidi ay mareen maray oo ariiqaasi istaajiyey lakin asheikh alalbani caleyh raxmatullah fi lirwaa alhaliil wuxuu leeyahay labada ariiqna waa sugan yihi ariiqu qataada can anas iyo ariiqu lxasan can samura labada ariiqba waa sugan yihiin buu leeyahy oo xadiisku labada ariiqba wuu leeyahy kadibsna wuu isku xoojinayaa cilada xadiidka uu samaynayana wuxuu leeyahay qataadana waa mudallis wuuna cancaneeyey xasanna waa mudallis wuuna cancaneeyey tadliiskaasaa xadiidka looga baqayaa buu yidhi iyadana waxaa dhici karta inay isxoojiyaan labada ariiq oo bitaali xadiidka wuu tasxiixiye sheekh si la yidhaahdaba xadiidku waa sugan warkaa faraha badan waxaa ina geliyey uun inaan fasirno hadalka xaafidka uu yidhi walahu cilla xadiiku cilad buu leey ciladiisuna waa ikhtilaafkaa ku jira ee laysku khilaafsan yahay xadiidka ariiqiisa iyo saxaabiga warinaysa xadiiku marxuu faaideynaya xadiidku wuxuu inoo faa labada dariska isu ah midkood hadduu rabo inuu gurigiisa ama hantidiisa gado deriskiisu inuu mudanayo xaqu shurca xaggana maxaan ku soo marnay xadiisi jaabiriga waxaan ku marnay in lagu mudanayo xaqu shufca ah shirka lagu mudanayo sooma kanna muxuu sugay in jiwaar iyo derisnimo lagu mudanayo xadiikan ka dambeeya isaguna sii xoojinay an abi raaficin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi abu raafic mawla rasulilah sal lay slam qaala wuxuu yihi qaala rasuul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi aljaaru deris derisku axaqu isagaa u xaqnimo badan bisaqabihi qariibkiisa midka u dhow ee la deriska ah saqabku saqbina waa la yidhaahdaa saqabna waa la yidhahdaa alqurbu walmujaawara la yidhahdaa saas man waa ka kuu dhow ee deriska kula ah aljaaru derisku axaqu isagaa u xaqnimo badan bisaqabihi midka u dhow ee deriska la akhrajahu waxaa wariyey albukaariyu baa wariyey waalxaakimu xaakimna waa wariyey fi waay wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka abu raafic qisatun qisa ku sugan xadiidka lafdigii nebiga unbuu keenay mooye laakiin xadiidku qisuu leeyay oo bukhaariga ku timi qisadiisuna waa sidan qisadiisu waxa weeye camr ibnu shariid nin la yidhaahdo baa wuxuu yidhi waqaftu cala sacd bni abi waqaas sacd ibn abi waqaas xaabig la jiray baan isa soo dultaagay buuri fajaءa almukr ibnu mahrama uma jaءa abu raafic mawla nebi sal lay slam saxaabigii la mukr ibnu mahrama yimid kadibna waxaa yimid abu raafic saddex saxaabi meesha isugu yimid sacd ibn abi waqaas miswar ibnu mahrama iyo abu raafic ayb abu raafic marka waa mawlihii nebiga sal lay slam abu raafic baa marka wuxuu yihi ya sacdu sacd ibn abi waqaas buu la hadlaya ya sacdu ibtac minii beytaya fii daarika labadayda guri ee daartaada iyo dhulkaaga ku yaalla agtiis yani daartaada ka agdhow ku yaalla labadaydaa guriga iibsa buuri sacad marka wuxuu yihi wallaahi maa abtaacuhumaa wallahi inaana gadanaynin buuri magaa iibsanayn misfar baa marka wuxuu yidhi waa saxaabigii saddexaad ee meesha la joogay labadooda wada hadlaya saxaabigii saddexeeye waay misfar wuxuu yidhi wallaahi latabtaacannahumaa sacdow walla inaan godan bur labada guri waad iibsan markaasuu sacad wuxuu yidhi wallaahi maa aziiduhu maa aziiduka cala arbacati aalaafin munajamatun aw muqaaca haddii misrow aad tidhi ilaa wa ilaaba waad gadan ilaahay baan ku dhaartay inaanan ku iisanaynin kuna qaadanaynin labada guri wax ka badan afar kun oo weliba in yar in yar aan u bixinayo dayn ah munajama aw muqaaca munajamka waxaa la yidhaahdaa markay dayn tahay oo loo bixinayo calaa aqsaad qayb qayb loo bixinayo kolba sanad in yaraad bixinayso bil mise sanad mise isbuuc sidaad ku heshiisaan marka afar kun baan suukan buur waxbana ku dari maayo afarta kunna weliba kaash hadda bixin maaye in yar in yar baan u siin doonaa buur saa hadduu raalli ku yahay okay maxba aburaafic baa marka wuxuu yidhi laqad ucطitu biha hamsmiati dinaar waxaa laygu siinayaa buu hadda ii joogaan oo diyaar la iileyahay shan kun oo dinaar baa diyaar la iileyahay bu aduguna afar kun baa ku hadlaya shan kunoo weliba kaash ah baa laii taagan yahay adiguna afar kunoo yaryar aad isi dood ka hadlaysaa bu walowlaa anii samictu rasuul sal lay aslam yaquulu haddayna jiri lahayn inaan maqlay nebiguna sal alay wasalam aljaaru axaqu bisaqabihi derisku isagaa u xaqnimo leh midka deriska la ahe u dhow haddaanan hadalkaa nebiga ka maqli lahaynna maa actaytukahaa biarbacati aalaaf wa ana ucطaa biha hamsu miati diinaar haddaanan xadiiskaa nebiga ka maqli lahayn afar kun oo diinaar kaama siiyeen anoonna ii joogo oo hadda la ii taagan yahay shan kun oo diinaar afar kun kaama siiyan bu laakiin waxaa iqasbaya buuna meesha yaallaa nebigaa wuxuu yidhi sal alay wasalam aljaaru axaqu bisaqabihi mar haddaad deris ila tahay xaqa inaan ku dhaafiyaan diidi waan tanaasuli kunka dheeraadkaana waan ka tanaasuli afartii kun baan kaa siinaya xadiiska hadduusan jirislahayna kaama siiyan bu maxaa yaele badeecadaada suuqa taal kolba ninkii wax kuu saara unbaa laga bisamaa sooma laakiin xadiidkan ay haye buu leey man ayb faactaaha iyaahu sidiibuu marka kaga gaday sidiibuu ku siiyey muxuu ku siiyey afar kun oo haddana aan meesha lagu siinaynin yar yar loo siin doono shantii kun bedelkeeda maxaa keenay xadiidka nebiga sal lay aslam buu sidaa u fahmay aljaaru axaqu bisaqabihi warku marka waxa weeyaan wa fiihi qisa kunta uu ina yidhi waa qisada iyadaada waa qisoodaa dhex maraysa sacd bn abi waqaas abu raafic iyo misr bn mahrami xadiika marka qaybtiisa marfuuca waa qaybkan uu keenayo aljaaru axaqu bisaqabihi isagii xadiiskii ka horeeyey labadaba waxaa deliishanaya culimada qabta derisnimada in xaqu shufca ay ku sugnaanayso ee shirkadda iyo wadaagga keliya aynan ahayn xataa derisku xaqa yeelanaya qoladaasa deliishanaya waana tan soo sheegnay ayib waa tan soo sheegnay maxaan haynaa marka qolyo culimaa oo yidhi shirkada keliya iyo dadka wax isugu jiraan unbaa xaqu shufca isku leh iyo qolyo culimoo yidhi m intaa way ka guda weyn tahay dariskuna xaqa waa yeelanaya labadubana axaadiis bay deliishadeen sooma labadubana axaadiis bay deliishadeen oo axaadiisu yani jiwaar iyo axaadiisu shirka intaba waa sugan yihi xadiika jaabir waa kaysay an jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi aljaaru darisku axaqu isagaa u xaqnimo badan bishufcati jaarihi dariskiisa shufcadiisa isagaa u xaqnimo badan yuntadaru waa lala sugi biha iyada wain kaana haba ahaado haa'iban mid maqan ah rafcadaasi waa lala sugi xataa hadduu maqan yahay waa goorma idaa goortii kaana uu ahaada weye ariiquhumaa jidkoodu waaxidan mid markuu jidku mid yaho hal jid ka dhexeeyo rawaxa wariye axmedu axmed baa wariye walarbacatu iyo afartiiyo rijaaluhu rajiisuna siqaatun waaye arbacada nasaa-i wuxuu ku wariyey fi lkubraa laa fi suqra aw fi lmujtaba yani asalka markii la ilaaqo nasaa-i oo nasaa-i la yidhaahdo asalku waa inuu ku wariyo fii sunanihi asuqra ama mujtamaha kolba kaa tidhahda laakiin haddii uu sunan lkubra ku wariyo waa la qaydaa inta badan oo waxaa la akhrajahu anasaa'iyu fi lkubra saas man marka hadda kubraduu ku wariyo xadiidkan sanadkiisa daahirkiisu waa saxiix daahirka sanadku waa saxiix laakiin muran badan baa ku jiro culimada qaar baa cilaynaya weliba raggii hore ee jibaasha ahaayee xadiidka nufqaadii xadiidka shucbata bnu xajaaj nin la yidhahda cabdilmalik bn abi sulaymaan buu xadiidka ku cilaynaya oo xadiikan sababtiisuba isaga dhanba ku daciifiyey xadiiska ragga daciifiyey waxaa ka mid a ah alimaam axmed oo wuxuu leeya xadiid munkar shaafici wuxuu yidhi yukhaafu an laa yakuuna maxfuudan waxaa laga baqayaa xadiiskani inuusan xifdisnayn yaxya ibnu qafaan wuxuu yidhi cabdimelikin baa xadiidkan sheegay waana lagu inkiray buhaari wuxuu yidhi cid werito isaga ahayn ma hayo wuuna la goonin noqday jaabirna waxaa laga wariyaa xadiistaa khilaafsan xadiiska culimmadaasi aan soo sheegno weliba raggaa culculusa cillad bay u samaynayaanoo way daciifinayaan cabdimalik ibn abi sulaymaan bayna ku daciifinayaan oo ku inkirayaan cabdimalik si ahaantiisa kale waa nin siqa ah laakiin xadiiskanaa lagu galay culimo badan oo sida jamaahiirta muxadisiintu ay qabaanna xadiiska way difaacayaan oo way sugayaan ragga sugaya waxaa ka mida alimaam albayhaqi maala masr ibn cabdilhaadi ibn alqayim tirmidi sheekh albani oo aad uga dooday xadiika marka way sugaya waxay l xadiiku xadii aiixa xadiiku waa saxiixa xadiiku wuxuu faa'ideeyey sida axaadiistii hore oo kale wuxuu faa'iideeyey xaqu shufca inuu derisku yeelanayo sooma laakiin muxuu ku xidhay wuxuu ku xidhay ida kaana ariiquhumaa waaxidan markuu jidku ka dhexeeyo soma qeysaasu keena xadiidkani macnaha uu faa'iideynayo waa macnaha lagu jamcin karo labada xadiis xadiidka shirkada cabiray iyo xadiidka deriska cabiray waxaa jamcin karoo macnahooda laysugu keeni karaa shirkada la garayo waxaaba ka dhexeeya laakiin derisku xaqu shufca wuxuu yeelanayaa markii manaafacaadka raacsan shirkada waxaan u jeedaa milkiga ay kale leeyihiin iyo dariska ay yihiin manaafacaadka raacsan haddii wuxuun ay wadaagaan ka mid a hadday wuxuun ka mida wadaagaan markaas derisku xaqu shufca wuu yeelanaya haddii ayna waxba wadaagin xaqu shufca markaa ma sugna hadday wuxuun wadaagaan jidkii bay wadaagaan maalan jidkii laga baxaye lasoo soo baa labadan beriskaa ka dhexeeya jidka waa laysla sii maraayo waa lasoo wada maraayo gurigan ruuxii soo degay jidkana kula wadaagahayo ruux qumanna aan ahayn soo darar kaa soo gaari maayo bararkii markaa waa xasilaya maalan ceel baa ka dhexeeya maalan derbi baa ka dhexeeya wuxuun mushtaraga waa inuu jiro wuxuun yani manaafacaad ah oo labadan ka dhexeeya hadduu jiro xaqu shufca deriskana waa u sugmaya hadday wax ka dhexeeya aysan jirin walaa jid walaa ceel walaa manaafacaad ka dhexeeya uusan jirinna markaasi xaqu shufca derisnimo keliya laguma yeesho sidaasayna rajaxayaan axaadiistana ku jamcinayaan muxaqiqiin fara badan ibnuqayim ibn cabdilhaadi shawkani keyrkood waana sida sawaab ah. maxaa yeeley axaadiista inta la jamcin karo waa la jamciyaa faidaa muxuu ahaaye waqacat alxuduudu wasurifat iuruq soo maahe yani mantuuqiisa wuxuu ku cad yahay haddii jidna uusan ka dhaxaynino jidadku kala baxaan soohimuhuna kala baxaan inuuna shubxa jirin soma mafhuumkiisu muxuu yahay marka mafhuumkiisu waxa weye haddii ama sawdimihii aynan cadayn ama jidadkii aynan bixinoy ka dhaxeeyaan markaasi xaqu shufca waa suganaya mafhuumkiisa waa mafhuumka waxaa xoojiyey mantuuqa axaadiistani ay si cad u tibaaxday xaqu shufca inuu dariska yeelanayo waxaa sii caddeeyey xadiiska sii qaydayo in kaana ariiquhumaa waaxidan halkaas khilaafada inoo soo baxday waxa weye hadday dadku shirka yihiinna xaqu shufca bay leeyihin hadday deris yihiinna derisnimada wuxuu xaqa shufca ku sugnaanaysaa hadday manaaficda uu wax ka mida wadaagahayaan manaaficda raacsan deriska ama jidka ama ceelka ama wuxuun markaasaa xaqa shufca sugnaayaman sidaasaa fiican oo muxaqiqiin badan ay marayaan macnaha xadiidkani waxaa kaloo inoo faaideeyey xadiidkani waxaa kaloo inoo faa'iideeyey ruuxii xaqu shufca iska lahaa xaqa iska lahaa hadduu maqan yahay markaana adiga aad u baahata qaybtaadii inaad gado isagii aada ogeysiin lahayd ama u bandhigi lahaydna wuuba maqan yahayba maxaa samaynaysa maqnaanshihiisu cudurdaar ma kuu yahay aad ku gadato oo yani waxaweyaan aada ku suuq geysato shirkadaadi xoogtaadi xadiisku wuxuu inoo sheegay maya waa la sugi xataa hadduu noqon yahay ilaa uu ka yimaado markuu yimaado ayaad markaa u bandhigaysaa intuu maqan yahay xor ma tihid xaqu tasarufna ma lihid mana geli karti leanna waxa weyaan ruuxdaad xaqiisii doonaysaa inaad ka takhalusto wax waa xaq shareecadu u goysay wa xataa culimmadu waxay leeyihiin yani xanafiyada iyo qaar ka mid ah baa waxay sheegeen duruq laalaab ah oo lagaga takhallusi karo xaqu shufca oo maalan yani xaqu shufca horta wuxuu sugnaanayaa markii aad qaybtaada iibinayso laakiin haddii qaybtaada aada bixinayso maalan bilaash baad ku bixinaysaa maalan waad sadaqaysanaysaa xaqu shufcaan leeyahay sadaqaysan laguma dhihi karo soma laanna waxaan yani wax kala wareegis ma aniga cid baan ku sadaqaysanaya ciddaasaa shirto kula noqonaysa ma jirto xaqu shufac markaas waa dhimatay waaba la dhaxlayaaba sooma dad baa dhaxal ku yimid dadkii dhaxalka ku yimid maya maya meesha ma soo geli kartaane anaa idinka iibsanaya socon maysa milkiyadu hadday ku wareegto waxaan beec ahayn xaqu shufca ma jiro waxay sugnaanaysaa xaqu shufca markay milkiyadu ku wareegayso ba iyo iidin marka ku wareegeysan marka xanafiyada waxay sheegaan iyo bacd alculamaa duruq lagaga takhallusi karo xaqu shufca oo intaad wareeg dheer soo gasho ayaad ruuxan xaqiisiiba meesha ka saari karta waa meesha ay marka yani eh, mxuu ahaaye xiyalka iyo taxayulaadka iyo culimmadu ka hortagaano imaam buhaari caleyh raxmatullah fi saxiixihii meelo kamidu ku keena macnaha marka mamnuuc wa xaqan waa xaq sugan waxay la mid tahay orto ilxaqu wilaayati yani waxway almara ah, fi zawaaj haweeneyda inuu guuriyo weligeeda xaqule sooma adiga jidad laalaaba intaad marto xaqaasi ma ka taqalusi kartaa ma ridi kartaa maya waan masaafaynahayaa meel fog baan geynahayaa xaqnima ku dhacaya maya xaqan waa xaq saadida shareecadaa siisay ruuxan xoolahaygu ma kugu xalaaloonahayaan nairobi baan ka kaxeeyo gaaritaan geeyey lagugu xalaago waahay anigu nairobidii aan ku dhacay kuma cunin laakiin nairobidi intaan ka kaxeeyaan mambaaso geey halkaasay iigu xalaaloodeen warkaa ninkii keena ka war gabadhii nairobi aabbaheed baa joogo laguma guurin karo haye waa lala ordo mambaasaa la geeyey mambaasay ku xalaalooday warkaas warka warkaas warka conaya maa marka waxyaalaha shareecadu xuquuqday goysay iyo axkaamtay dhigtay xeeladaysi haddii loo maro iyo duruq multawi ah waa tii yahuud alla ku lacnaday tabaaraka watacaala saasmawaa tii yahuud alla ku lacnaday haweentii aad saddexda ku furtay ood u dhammaysay dalqadaheedii dalqadda u dhimaysaa ku furtay oo lagu yidhi ilaa ay nin kale soo marto kuuma banaana baad intaad nin heshiis la gashay baa waxaa tiri warniyo habeen iila seexo xoogaa macmil ah ugaad yara samay baa tii habeen yara sixo kadib lacana allahu almuxallila waalmuxallal lahu adiguna malcuun baa tahay ordigan ergisadeed meesha keensatayna waa malcuun wax kuugu xalaaloobahayana ma jiro lees leanna xugum shareecadu meel dhistay inaad xoolabaysiyo laalaad u gasho maya socon maayo marka xaqa shufca ah, waa xaq la siiyey shariigaaga sina kuma dhici karo wuxuu ku dhici karaa inuu isaga ku fasaxoaallahuma haddaad sicirka ku heshiin weydana sicir suuqaas wax ka siyaasan haddaad raadinaysana adaa gardaran sicirka suuqa wax ka hooseeya hadduu ku yidhaahdana waa ka garleeda markaas taasi waxaa idin xadidaya suuqaa idin xadidaya marka waanu kale shareecadu khaas la tahayoo sharikadaha dadka ka dhexeeya iyo kambaniyada laysla leeyahay iyo waxyaalahaasi ruuxii baxaya isaga unbaa wuxuu bixi dadkii meesha ku hadhay baana kala wareegaya saamigiisi iyo lacagtiisana waa la siinaya intii isku hadhay baa markaasi hawsha wadanaysa man an ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal lay slam qaala nabigu wuxuu yihi sal lay slam ashufcatu shufcadii ka xalli lciqaali dabarka furidiisoo kale wa alciqaal waxaa la yidhahdaa dabarka geela ama xoolaha dabarka geela xariga lugta lagaga xido uusan u fakanin bawaxa wariye ibni maajah baa wariye walbazaaru baa wariyey wazaada wuxuu ziyaadiyey bazaar laa shufcata shufca uma sugnaanin liqaa'idin ruux maqan wa isnaadu sanadkiisuna daciifa sanadkiisu waa tabardaray ashufcatu ka xalli lciqaal waxaa laga wadaa hadduu sugnaado way sugneen xadiiska horta wuxuu yihi wa isnaaduhu daciif aciif mehe bal huwa aciifun jiddan ah, aciifnimo dhow yaraha sahlan meehe waa daciif aad u daran waana sida uu xaafidku laftiisa fi talkiis alxabiir sidaasu le isnaaduhu daciifun jiddan bule dacfigiisana waxaa keenaya waxaa ku jira saddex nin oo waxaa isu daba yaalla saddexduba daciif yihiin nin waxaa la yidhahdaa moxamed ibn xaaris ibn masri oo masruuq waay nina waxa la ydhahda moxamed ibn cabdiraxmaan ibni baylamani waa daciif aabbihii oo cabdiraxmaan la yidhahdana waa daciif saddexdaa daciif baa isgabayaan saas daraaddeed ba xadiiska waxaa inkiray abu zurcat araazi ibnu xibbaanna wuxuu yihi asalba ma leh waxaa daciifiyey abulxasan ibn qataan alimaam albayhaqi sheekh albaanina wuxuu yihi daciifun jiddan xadiisku marka xadiis sugan maa yuusan sugnaanin muxuu sheegayaa macnuhu ka hadlay muxuu macnaha uu ka hadlay waxaw qaybta hore ashufcatu ka xalli lciqaal waxay ka hadlaysaa shufcada xaqan aada yeelatay waa sidii dabar furiddiisoo kale waay dabarka furiddiisa markii neefka geela laga furo haddaadan si deg dega ah u soo gaadhin soo kaa fakan maayo dabarka haddii la furo neefkii dabranaaye xidhnaa haddii dabarka laga furo maxaa dhacay waa iska tilmaama waa fakanhaya macnaheedu waxa weeye shufcada xaqa shufcada markii laguu soo bandhigo ood ogaato haddaadan ka gaadhin waa neef seeto furtayda neef dabar furtay agee laga qabanaya bimacnaa xaqaasi waa kaa tegay waay haddaadan markaaba qabanin oodan ku boodin oodan ka gaadhsiinin xaqaasi waa kaa tegay waay sida neef geela furtay oo kale way taxallil ciqaal saasaa laga wada qaybta dambana waa istacdaho walaa shufcata liqaa'ibin ruux maqan shufca male xadiiskii kan ka horreeye muxuu ah maxaa ku jira xadiisu jaabir yuntabaru biha wain kaana haa'iban sooma waa la sugayaa xataa hadduu maqan yahay taasaa sax amaa tan dambe waa daciif ma jiro hadduu maqan yahay xaqu shufca ma dhacayo saas ayb xadiiskan dambe lakin wax buu ku cifa labadiisa qayboodba wax la deliishan maaha waxaa deliishada shaaficiyada iyo eh, culimada kale ee qaba in ay tahay xaqu shufca inuu fawri yahay oo deg deg yahay oo haddaad kadib dhacdo xaqaasi ku dhaafayo ayay u deliishadaan axaadiistan waana xadiisaan sugnayn oo daciifa wey man baabiraadi qiraadkiibuu baabu yahay alqiraad waxaa la yidhaahdaa dadku inay isku darsadaan ninna xoolihii keeno ninna xooggii keeno xoolihii ku ganacsado faa-iidaduna ka dhaxayso qiraabna waa la yidhaahdaa waa luqada xijaaziyiinta mubaarabana waa la yidhaahdaa oo waa luqada ay fuqahada kale isticmaala xanafiyadii keyrkood isticmaalaan mubaarabadana waxaa laga keenay min adardi oo waa xoolaha lala safrayo khiraafkana waxaa laga keenay goyn marka labada labada luqada waa labada isilaaxba waa laba isilaax oo saxa alqiraad waxbaan isku darsanaynaa adiga xoolo ma haysat laakiin xooggii baad haysaa khibradii baad haysaa aqoontii baad leedahay firaaqadeedii baad haysaa anigana xoolihii baan hayaa waxaan ku leeyahay xoolahan ganacsi ku samee wixii faa'iidee ka soo baxdana nisbadaas ama barsantigaasaan u qaysanayna iraadbale waa nooc shirkada ka mid ah. kitaabu shirka markaynu ka hadlaynay somaynaa shirkada dhowr nooc koo sheegay noocyadii aan kusoo sheegnay shanta ahaa ama lixda ahaa nooc ka mida saasman waa camal saas man in xoolo iyo laysku darsado shaqo ridixana la wadaago saasman ayb can suhaybin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal ly aslam qaala wuxuu yihi alaaun saddex fiihina dhexdooda waxaa ahaaday albarakatu baa ahaatay saddex arimood dhexdooda barake iyo khayr badan baa ku jira muxuu yahay albaycu weye midka koobaad oo ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo wax lagu kala gato albeyc albaycu iibin shaygii la iibiyo oo la kala iibsado ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ajal loo sameeyo yani in eh, bay wax lagu kala gato oo ruuxii aad tidhaahdo shaygan lacagtiisii dib iga sii waktigaa ii keen barakadu waxay ugu jirtaa lianna lacagtani intay kaa maqan tahay ruuxan dayn ugu maqan tahay sidii adigoo sadaqaystay oo kale ay ka dhigantahay ajirkeedaa kuu socda marka barakaa ku jirta ruuxii aad siisay walaalkaana de ka faydaysanaya walmuqaarabatu way talabaad midda labaad almuqaarabatu xoolihii xooggii in laysku darsado waay oo nina xoolihii keeno nina xoolihii ku shaqeeyo wa khalulburri way midda saddexaad khalulburri damandidiioo lagu daro bishaciiri heeda lagu daro lagu qaso lilbeyti guriga dartiina loogu qaso laa lilbayci iibin darteed aan loogu qasin yacni in laysku dhex daro laysku qaso muxuu ahaayey baas la yidhahdo burigu waa waa xintada waa qamandida qamandi iyo heeb labadaa intaad isku qasto in laysku karsado reerku isla isticmaalo laakiin waa goorma waa markaad ugu talagashan tahay guriga in lagu isticmaalo markii aad iibinayso suuqa geynayso waa inay xuntaduna goonideeda tahay qamandideeduna goonidu tahay heebduna gooni tahay ila wuxuu waa la iibinaya sooma laakiin guriga markii lagu karsanayo in laysku dhex daraayo waa isku barakoobaya taasi midda labaad saddexdaa arimoodba fiihina albaraka waay baraka ku jirta rawaxa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran sana daciifa buu xadiis ku xadiiska saddexdaa arrimood barakada ku sheegaya waa daciif jiddan aad buu dacfigiisu u baray waxaana ku jira taqriiban saddex nin oo ducafaabaa isu daba yaalla nin waxaa la yidhahda nasr ibnu qaasim oo aan la garanaynin laa yucraf sida imaam dahabi uu leeyahy ninka labaadna waa cabdiraxmaan ibnu daawuud waa majhuul isagana xadiiu hayru maxfuud sida cuqayli uu leeyahy ninka saddexaadna waa sheekhiisa saalix ibnu suhayb oo suhayb ka warinaya isagana waa majhuul xaal sida ibn xajar uu leeyahy xaalkiisa nin la yaqaano ma saddexdaa ninay majaahiishabaa isu dabayaan wabitaali xadiiku waa daciif saas daraadeed ba alxaafid almizi fii tahdiibi ilkamaal wuxuu ku soo guuriyey alimaam lbukhaari wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi xadiiun mawduuc waa xadii been abuurad ah xadiikani waa xadii been abuur mukhtalaq oo nabiga lagu been abuurtay buri imam buhari aleh ramatullah alimaam busiri iyo albani iyo keyrkooda xadiiska way daciifinayaan xadiikani wax jira maaha marka xadiikani saddex arrimood baa baraka ku jirta muxuu ahay beyca ilaa ajal iyo muqaarabada ama mudaarabada iyo bur iyo shaciir laysku dhex daray xadiiskaasi wax jira maaha warkiisa ka bax waxaa meesha loo keenay oo uu imaamku u keensaday in uu u daliishado calaa mashruuciyati alqiraad yacni in xoolo iyo shaqo laysku darsado nina ku shaqeeyo nina xoolihii leeyahay inay mashruuc tahay yuu keenay arrintaa inuu u daliishado ayb arrintaasi alimaam ibni xasmi wuxuu leeyahay abu muxamed ibni xasm abwaabta fiqhiga baab aan nas lahayn ama aayad qur'aana ama xadiis aan loo helaynin asal kitaab ama sunna aan loo helayn ma jiro ilaa baabu lqiraad mooye baabu lqiraad wax nasoo marfuuca looma hayo buuri laakiin ijmac saxiixa ku sugan bu ijmaacuna waa waa nooc min aladila sooma adila harcidii harcigu ka mid ayb ijmaaca waxaa kaloo soo guurinaya culimada fiqiga badankood alimaam ibnu qudaama imaam nawowi ibn cabdilbar ibn lmundir eyrkoodba waxay leeyihiin yani mashruuciyada arrintaas inay mashruuc tahay waa laysla ogolyahay abcan cumuumaad nusuusoo laga faaidaysana waa jira waxay ka hadlayaan waa nas marfuuca toos waxaase jirto oo kale waktigii nebiga sal lay waslam in la isticmaali jiro saxaabadu ku dhaqmi jireenna iyo waktigii mxuu ahaay khulafaa raashidiin iyana waa jira aaaar kutusa oo kanaba hadda ka mid can xakiim bni xisaamin radi allahu canhu annahu isagu kaana wuxuu ahaa yashtaritu mid shardiyeeya cala arajuli ninka korkiisa wuxuu shardi uga dhigi jiray idaa goortii actaahu uu siiyo maalan xoolo muqaarabatan ku shaqayn oo siiyo xoolo inuu ku shaqeeyo oo ku ganacsado faa'iidaduna ka dhaxayso sidaa markuu xoolihiisa nin ugu dhiibayo shardi wuxuu uga dhigi jiray anlaa tajcala inaadan yeelin maalii xoolahayga fii kadibin beer dhexdii radbatin oo qoyan wax nool hayga gelin kadibin radba fii kulli kadibin radbatun sadaqa somayn xadiidka beerka qoyan waa beerka naftu ku jirta waay wixii nafley oo dhan baa soo gelay wax nafley ah xoolahayga hayga gelin xooluhu soo hantida bini aadamku soo mood iyo nool uma qaybsanto noolkiibuu diidee moof iyo meelaha uu la warwareeg laakiin nool hayga geliye anlaa tajcala inaadan yeelin buu shardi uga dhigi jiray fii maalihii xoolahayga fii kabidin ratbatin oo qoyanoo wax noolo oo deerkiisu qoyan hayga gelin walaa taxmilahu inaadan xambaarin fii baxrin bad dhexdeeda inaadan ku xambaarin wuxuu u diidan yahay xoolaha nool wixii la geliyo way khatar badan yihiin oo waxaa laga yaabaaba sanadkii abaar inayba ku dhufatay kulli iska dhammaadaan soma marka nin yahow xoolahayga hayga gelin badna ha marin maxaa yeele baddu iyaduna waa halisoo xooluhu way qarqoomi karaan sooma khaasatan waagaas waxay isticmaali jireen doomo bidaa'i ah sooma doomo iskayani waxa weyaan iska daciifay isticmaali jireen hadda maraakiibta la isticmaala way maraakiibtu degtaasoma iyadoo casri ah marka xoolahayga bad haygala marin walaa tanzila inaadan degin bihi yani xoolihii fii banin fii bani masiilin meel biyo mareen ah salki muxuu ahaay caloosheeda inaadan la degin biyo mareen meel fog oo biyo mareen ah ama dooxo biyo mareen ah inaadan la degin oo muxuu ka baqayaa dee xoolihiisa waxaa laga yaabaa haweenki tuu meesha hadhigo inuuba roob ku dhuftaba sooma oo daad qaado marka meel oo biyo mareenana hayga dhigin buui xoolahayga fain facalta haddaad fasho buuhi shay-an shay oo min daalika arrinkaa ka mida haddaad arrimaha aan kaaga digay mid ka mida ah aad samayso faqad daminta waa damaantay buui maalihii xoolahayga waan kugu leeyahay ganacsi bay ahaayeen iyo warkaasi socon maayo xoolahayga waan kugu yeelan ilaali shuruuda iyada waxaa weriya daara qutniyu baa weriyey warijaaluhu raggiisuna xadiidkani iqaatun waa rag lagu kalsooyahay alimaam alxaafid ibn xajar aleyh ramat lah fi talqiis ilxabiir wuxuu ku yidhi xadiiska markuu keenay isnaaduhu qawiyun sanadkiisu waa xoog badan yahay meeshana wuxuu ku yidhi rijaal iqaat sheekh albani aleyh ramat lah fi lirwa wuxuu leeyahay sanaduhu saxiixun cala shari shaykhayn sanadkiisu waa saxiix walaa weliba mxuu aha shardiga buhari muslim uu saxiix ku yahy xadiiska marka waa sugan afarkan waa mawquuf oo xakiim ibnu xisaam saxaabigaasu ku egyahay marfuuc ma nabiga ma gaarsin sal lay slam laakiin inuu saxaabigaasi ku mucaamaloon jiray oo dadka ay wada ganacsanayaan shuruuda uu u dhigi jiray buu kutusaya wabittaali waxaan ka faaidaysanaynaa la masalo masalada koowaadi waxa weeyaan aslu mashruuciyat alqiraad aw almudaaraba mucaamalada noocani inay mashruuc tahay oy saxaabadu ku mucaamaloon jireen waan ka faaidaysanaynaa waxaan kaloon ka faa'idaysanaynaa nooc ka mida iyada oo la yidhaahdo almudaaraba almuqayada mubaarabada laba nooca almubaarabatu almutlaqa iyo almubaaraba almuqayada mutlaqada waxa la yidhahdaa waa midka ruuxu xoolaha uu kuu dhiibo wax shardiyana uusan kugu xidhin oo yidhaahdo ku ganacso inoo rogrog waxaan ka helana waa inaga dhexeeya saasaan u qaybsan doona mubaaraba almuqayadana waxaa la yidhaahdaa war xoolihii wa yani rogrog laakiin shuruud in laguu dhigo oo lag yidhaahdo waddan hebel ha la tegin meel hebel ha ma la marin shay hebel ha gelinin shirki hiblaha mxuu ahay haka qeybgelin dad noocaasa haka shaqaalaysanin shuruud markii lagu dhigo waxaa layidhahdaa ama xoolaha ku saabsan ama meesha ku saabsan ama wuxuun ku saabsan waxaa layidhahda almubaaraba almuqayada mubaarabada muqayadada marka mutlaqada waxay kaga gedisan tahay haddii inta shuruud lagugu dhiibo xoolaha aada shuruudii khilaafto xoolaha waa damaani asalka mubaarabada iyo ganacsiga noocanihi sida shirkadaba aan ku soo marnay asalkeeda ruuxa rogrogayaay yaduhu yadu amaana waaye gacantiisu waa gacad amiin waay amiinka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa xoolaha inuu dacati ama xadgudub ama gaabin iyo gaboodfal ay wax ku soo gaadhaan mooye hadday maqaadiir ilaahay ku khasaaraan laguma leh soma laakiin hadduu isaga dacadti xaggiisa ka yimaado ama gaboodfal ama gaabin ama xadgudub ay wax ku noqdaan waa lagu yeelan taasi waa si guud waa mudaarabada mutlaqada amaa mudaarabada muqayadada waxay la dheer tahay shuruudii laguu dhigay xoolaha laguugu dhiibay haddaad khilaafto sidaana khasaara ku yimaado ama dhib ku soo gaadho waa laguu leeyay waa taas muxuuna saxaabigu uu leeyahay yani waxa weeyaan faqad daminta maali xoolahayga waa damaani haddaad shuruuddaa khilaafto saas man marka waa inta badan kambaniyada ganacsiga baa labadaa qaybood qaybna wuxuu ahay waa kambaniye wax shuruuda aan dhigayninoo dadka xoolaha ugu dhiibinaya meesh alle meeshii faaida ka imaanaysaba geli anugu faaidan baan kaa rabaaxuni nooga keen midna waa mid xidhan oo shuruudo leh qaala maaliku maalik wuxuu ihi fi muwaai muwaaiisa wuxuu ku yidhi can ilcalaa bni cabdiraxmaan ibni yacquub can abiihi can jabdihi wuxuu ka yidhi xaggi oo ka wariyey waaye inahu isagu jedka waay camila wuxuu shaqeeyey fii maalin xoolo dhexdooda buu ku shaqeeyey xoolahaasoo licusmaana cusmaan ibni cafaan u sugnaaday wuxuu ku shaqeeyey oo xoolahaas kaga shaqeeyey calaa ana aribxa shardi faaiidadu baynahumaa dhexdooda inay tahay calaa ana aribxa faa'iidadu baynahumaa dhexdooda inay tahay shardigaasuu kaga shaqeeyey wa huwa asarkana mawquufun waaye saxiixun oo saxiixa wuxuu mawquuf ku yahay calaa yacquub almadani yacquub almadani calaa bni cabdiraxmaan awowgii cusmaan ibni cafaan xoolo uu leeyahay waa khaliifkii rashiidka ahaa ayaan ku shaqayn jiray waxaanan ugu shaqayn jiray inay faa'iidadu naga dhaxayso soo qiraadkii iyo mudaarabadii maa waa afar mawquufoo saxiixa buu yidhi xaafidku laakiin saxiix mehe waa xasan maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira yacquub almadanigaas oo jadd lcalaa ah xaafidku wuxuu le waa maqbuul abcan waa cinda almutaabaca ayib laakiin ariiq kale waxaa ku yimid isagoo yacquuba meesha laga saaro uu yidhi can ilcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi sidaa markuu yahay sanadku xasan buu noqonaya lianna calaa ibni cabdiraxmaan ayaa isaga laftiisa saduuqun rubama wahim iqa ma aha xadiikiisu suu sanadku saxiix u noqdo yani hadduu iqa ahaan lahaa way noqon lahay laakiin waa xadiikiisu waa xasan almuhim waxa wey aarku waa xasan aarka darajadiisu waa xasan saxiix ma waxaa loo deliishanayaa cumaan ibni cafaanna inuu ku mucaamaloon jiray mudaarabada soma wabitaali inay mashruuc tahay ayb intaasoo dhan waxaa ka muhiimsan oo ka culus cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu wa ayaa isaguna ku mucaamaloon jiray oo wuxuu soo saaray imaamu maalik shaafici baa ka wariyey bayhaqina can ariiqii buu ku soo saaray in laba wiilo uu dhalay cumar waa xilliguu khaliifka muslimiinta ahaa laba wiiloo dhalay cabdulahi iyo cubaydulaahi cabdulahi bn cumar iyo cubaydulahi bn cumar labadooda ayaa waxay raaceen ciidan ku duulay ciraaq ciidankii markay kasoo noqday bay waxay soo mareen abuu muusa alashcari oo meesha la yidhahdo basra gudoomiye ka ah cumar gudoomiye uho meesha ka taliya markay soo mareen ayuu wuxuu damcay inuu karaameeyo labadan saxaabi labada nin muxuu ahaay cumar wiilashiisa khaliifka labadiisa wiil markaasu wuxuu yidhi waxuun aan idinku anfaco haddaan heli lahaa waan idin anfici lahaa buui laakiin waxbaan hayn markaasuu intuu isdaba qabtay wuxu uhi laakiin waxaan hayaa xoolo xoolaha muslimiinta ah maal min maal illaah xoolaha caamka ee muslimiintu leeyihiin baan hayaa oo aan rabaa inaan madiino iyo khaliifkii muslimiinta usii dhiibo loo geeyo cumar sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan xoolaha idiin dhiibo badeeco aad kaga iibsataan basra badeecadaasi aad sii qaadaan madiine aad geysaan badeecadaa aad gadataan ka faa'iidaan raasamaalkana aad cumar u geysaan faa'iidada idinka soo baxdana idinku qaata xooluhu maxay marka waa xoolo caama sooma waa xoolihii dowladda waay labada wiile cumar dhalay buu marka doonayaa inuu ugu daneeyo abuu muusa alashcari radi allahu canhu oo uu ku anfaco waa xoolaha kale sii faa'iidaysta gaadhsiiyana khaliiftii iyo madiine gaadhsiiya sidii bay yeeleen xoolihii bay alaab soo gashadeen madiinay keeneen madiine markay keeneen bay iibiyeen faa'iiday ka heleen cumar bay u tageen oo waxay idhahdeen raasamaalkiina waa waxoogaagana nooga soo baxay wabilahi towfiiq cumar markaasa wuxuu ku yidhi addiyaa almaala wاribxa horta intaa ka hor wuxuu ku yidhi abuu muusa xoolahan markuu idin daymiyey ciidanka intiisa kale ma daymiyey mayba de ayib labadii wiilee khaliifku dhalay inaad tihiin buu xoolaha idinku siiyey soo maha muxaabaad calashaani cumar baa idin dhalay soo ma addiyaa almaala wاribxa buui xoolaha raasomaalkana soo wareejiya faaiidada ka hesheen lasoo wareejiye ma jirto wuxuu ahaa waa wiilashaydii iyo fariidyaad tihiin iyo waad mudantihiin iyo ma jirto cumar waay soma cadaalad waaye ma jirto wax la yidhaahdo anaa idin dhalay iyo wiilashii boqorkaa tiin iyo madaxdii baa tiino soconaysa aan waxaa laydinku danaynaya wiilashii inaad tiin cumar sooma raa somaalkal keena faaiida lasoo wareejiye cabdulahi isagu waa iska aamuse cubaydullaahi baa doobay wuxuu yidhi aabbe xoolahani intaan soo wadnay hadday khasaari lahaayeen ama dhacmi lahaayeen ama musiiba ku imaan lahay yaa lagu yeelan laha idinkaa laydinku yeelan lahaa bu tayib haddii annagana lagu yeelan lahaa faa'iidadoodiiba soo inaan anagu yeelana maaha muxuu ka diilayaa marka alculmu bilwurmi ilan soo maaha yani xoolahan hadday wax noqdaan damaanadooda ruuxa leh waa faa'iidadoodana leh wakaan soo marnay alkharaaju bidamaan wakaan soo marnay ah, doodaasay keeneen cubaydulahi baa dooday wuxuu yidhi xoolahani dayn bay nagu ahaayeen hadday lumaan ama dhib soo gaadhaanna waana lagu yeelan lahaa faa'iidada yarteen ka helnay inaan anagu yeelanaan xaqu leena cumar xaajadu arrintu waa cuslaatay soma rag saxaabada meesha joogay baa marka waxay yidhaahdeen yaa khaliifata rasuuli illaah ijcalha mudaaraba aw qiraaban marba hadday arrintu dood doodbisay wiilashu waa runtoode arrinta waxaad ka dhigtaa badalkii dayn un ku ahaa waxaad ka dhigtaa eh, mudaarabo ka dhig oo xoolihii inay dowladdu lahayd wiilashuna ku ganacsanayeen sidaa ka dhig faa'iidadana qaybi cumarkii buu marka u bogay xoolahana dowladdaa lahayd idinkuna xooggii iyo raganimadii iyo faa'iidadii baad keenteen faa'iidadana nusnus inoogu qaybiya raasamaalkana soo wareejiya khalaas sidii baa lagu heshiiyey faa'iidadiina nusnus baa loo qaybsaday raasamaalkiina dowladdu baa la wareegtay sooma marka waa mubaarabo waay yacni waxa weye cumar iyo saxaabadiioo la joogtabay dhacday aahaar fara badanoo saasay le marka khulafaa uraashidiin ka sugan iyo cumuumaadka nusuus baa loo deliishan iyo ijmaaco intaasoo dhan isagana xoojinaya ayaa loo deliishanaya masaladan mubaarabada oo labada ruux midna inuu xoolihii leeyahay midna inuu xoolihii ku shaqaynayo faaidadana ay qaybsadaan saasman sharti waxaa ah horena waan usoo sheegnay xoolaha lagu shaqaynayo inaan la damaanin haddii ay noqoto xoolaha ku shaqee mana lumi karaan mana khasaari karaan waanna damaani aniga raasmaalkayga waa kaa rabaa faa'iidana waan kaa rabaa markaasi waa mamnuuc lianna xoolaha haddiiba la damaanada raasamaalkii haddii la damaano ood ruuxa korka ka saarto dayn bay isu rogaysaa ma dayn hadday isu rogtana dayn inaad faa'iido saarato wax lagaa siiyo waa qarbun jara manfacatan waana soo marnay waa xaaraan warkumaa waa ribay noqon markaa waa inay xoolahaaga lagu shaqaynayo ay yihiin curba lilkhasaara wa curba liribxi waa inay faa'iidi karaan khasaarina karaan soma waa inay sidaas yihiin laakiin xoolahayga anugu waan kugu leeyahay faa'iidana iga sii ma socdayso midda labaad waxa weeye sidaa marka loo shaqaysanayo faa'iidadu waa inay tahay baasanti mushaaca waa inay tahay yani waxaweye nisba mushaaca waa inay tahay ee ayna muxadada mucayana ahayn waa inay tahay wixii faa'iidee soo baxda baan boqolkiiba intaa ku leeyahay aduguna boqolkiiba intaasaa ku leedahay laakiin hadday noqoto inaad wax xadidan shariyaysato wax xadidan oo tidhahdo xoolahaa ku shaqee bil kastana aniga kun dollar ii keen ama wax ka badan ka hel ama wax ka yar ka hel shooyaadku adig ku taalla aniga muxuu ahay intaasoo go-an baan kaa rabaa ayadana waa mamnuuc bilijmaac caqdigaasi sharci maaha aad baana suuqyada looga mucaamalooda mucaamalada noocaas xoolihii ku shaqayso aniga laakiin bil walba bil baan u baahnahay saddex boqoloo dollar wadasi wixii kale ka hesho aday ku jirtaa soo aad looguloo macaloon mucaamaladaas sax maaha laba mid xoolihii ruuxan dayni raasamaalkiina ku yeelo waxnaha ka sugin waa war la yaqaan xoolahaagii u dhiib khasaare iyo faa'iidana u diyaar garow faa'iidadiina sidii aad ku wadaagi lahaydeen ha caddaato baasanti boqolkiiba intaa boqolkiiba intaa soo war cad laydiin xadidi maayo inta aad kala qaadanaysaan mismisna waad kala qaadan kartaa intaad ku heshiisaan waad ka badsan kartaa kii xoolahala wuu badsan karaa ka kale waa loo badin karaa yani in isleeg way ka dhigan karaan taasi waxa weyaan iyada idinma xadidna taasi xorbaabutay shardigaasi marka waa shardi asaasiya shardiga labaadee asaasiga ah waxweye isagana khasaara hadduu yimaado see loo qaybsanaya faaida garanay khasaar hadduu yimaado xageebuu ku dhacaya khasaar hadduu yimaado khasaaraha maaliga ah wuxuu ku dhacayaa buu ku dhacaya ninkan ku shaqaynayo ee shaqaynahayana wuxuu khasaarayaa xooggiisii iyo waktiguu bixiyey iyo caqligii iyo maskaxdii iyo cilmiguu bixiyey khasaaraya sanad baan shaqaynayey faa lama helin xoolihii waa khasaareen boqolkiiba toban baa la khasaaray war boqolkiiba toban khasaaraadaad keentay adiguna konton qaado boqolkiiba tobankaas la khasaaray shan qaada ana shan igu soo hagaaji warkaas sooma jiro ah, khasaarima qayb faaida waa qaysan lahayn maya leanna ninkan markaa laba goor baad khasaarisay labada gooraad khasaarisay waxay xooggiisiina waad khasaarisay waktigu bixiyey xoolihiina waa kula qaybsaday ma marka adig markaa shaahagaad caddaysa ilmahagaad sabcanaysay hawlahagaad isaga jirtay ninka waktigiisa yaaway le watigu waa watigu waa hay manaafacaadle soma watigu manaafacaad buu leey khibrada ruuxa iyo maskaxdiisa iyo waktigiisa kulli way qiimaysan qiimaysantah soma tiibuu khasaarayaa adiguna xoolahaad khasaaraysa wixii khasaaraya xoolaa marka xoolahay ku dhacaya waa goorma waa marka uusan asxadgudub isagu uu sameeyey ama gaabin uu sameeyey markayna ku imaanin khasaaruhu hadduu xadgudub uu sameeyey sugnaato ama gaabin uu sameeyey sameeye khasaaruhu ku yimaadaanoo markaa la sugo markaas waxa khasaaraha uu qaadaya marka khasaaraha uu qaadaya bitacaddi aw bitaqsiir axkaam kaleo fara badan buu marka leeyahayo ruuxa mudaaribka ahee qaadanaya muxuu ahaayey ribixa iyo faa'iidada wax ku leh mishahaarna ma loogu dari karaa waa masalo aad hadda loo isticmaalo xoolihii ma ku sii dari karaa kambaniye kale oo mudaarabatulmudaaraba la yidhaahda waa masale kale waa baab aad u ballaadanoo hadda banka laynaga bixi karin muxaadaro isaga baahan oo shirikaadku siwadaga lakin guud ahaan axkaamta asaasiga intaa hada bilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi